lama xidhiidsan waa la jasmina day ka dhacdo dalabaa hormaray ficil mudaarica ka gadaal maray fana lama xidhiidsan wowna lama xidhiidsan khalaas waa la jasmina caamilka jasmiye dalabkuu ku sheegay saaxibulmutamima laakiin sida raajaxa ah culummada jumhuurtu ay u badan yihiin waxaa jasmina waa adaatu shardi muqadar ah isagiina ah, waa muqadar ficlu shardigiina waa muqadar marka jawaab weeye waxa la sheegaya laakiin bal siduu u socdo aan horta u wadno marka hore horay haddii laga hor yimaadaba isla markiiba maba la fahmaaye wa dalabu dalabkii weeye jawaasimtii tulinaya oo hal ficil jasmiya wa dalabu dalabkii weeye idaa saqadat ilfaau faadi hadday ka dhacdo min almudaarici mudaarica bacdahu bacda dalabi dalabka gadaalkiisa hadday fadi ka dhacdo wa qusida loola qasdo bihi bilficli ficilkaas oo fa'du ka dhacday aljazaau jaza loola qasto waxaa la rabaa in dalab hor maro dalab maxdiya waa inuu hor maro ficil mudaaricna uu ka gadaal maro ficilkaas mudaaricna waa in loola qasto jeze oo dalabka horeeya la jase jase looga dhigo jase waxaa loola jeedaa waxaa laga dhigaa inuu musabab yahay ficilkan mudaaricoo dambe inuu musabab yahay dalabka horeeyana uu sabab yahay sida jaزaa sharطiguba musabad can shardi u yahay saasaa loola jeeda ah, hadda haddaan ku idhaahdo in qumta qumtu aniga qiyaamkaygu waa musabab qiyaamkaaguna waa sabab ah, mar kastana waa saas in qumta qumtu aan aniga qiyaamkaygu waa musabab waa mid sabab loo noqday yaa sabab u noqday qiyaamkaaga marka mar walbaba ficlu shardigu shardigu muxuu yahay sababun liljaza ah, wain cudtum cudna daa dembigii u laabataan ciqaabkian u laabaynaah ilahy mar kale ah, in ciqaabayna in axsantum axsantum lianfusikum daad wanaag samaydaan naftaadaad u samayd naftiinaad u samaydeen marka wanaagga qofka addoonkaahu sameeyo muxuu sabab u noqonaa wanaag ilahay ku abaalmariso ma shardigu marka sabab weeye jawaab shardiguna musabab waa kii sababta loo noqday waa kii sababta loo nuucii oo kale wey nuucii oo kale wey dalabaa hormaraa dalabkaas waa sabab ficilka mudaarica ka dambeeyana waa musabab isagu ka sababooba sida sida jawaab shardigu uu musabab uga noqdo ficlu shardi waa dalab dalabkii idaa saqadat ilfaau faadu hadday ka dhacdo min almudaarici bacdahu dalabka gadaalkiis waqusida loolana qasdo bihi bilficli ficilka aljazaau naxwu tacaalow kaalaya atlu aan akriye tacaalow kaalay waa ficlu amar waa ficlu amar waa dalab xadfununa lagu bineeyey tacaalow kaalaya waa dalab dalabaa hor maray ficilkii mudaarco ka dambeeyey faulama xariirsan wow lama xariirsan atluu u ahaa waa la jasmiye xadfu xarfilcilati wahiy waawu adamatu qablaha daliilun calayha ah, maxaa yeelay fiiri ityaanka tacaalow ityaanka imaatinka la yimaadaa muxuu sababaa atilaawatu calayh ah, haddaysan imaan waxba lagu dul akrin ma marka in wax lagu dul akriyo yaa sabab u noqon kara ityaank imaatinka ityaanka tacaalow kaalaya atlu aan akriya marka wuxuu lehay atlu waa la jasmiyey caamilya u ah dalabka ka horeeya isagu dalabku yidhi jumhuurtuna waxay leeyihiin jasmaha wax wax jasmiyey waa adaatu shardi muqadar ah ficlu shardigiina isna waa muqadar dalabka u baatusay taqdiirtu waxay tahay tacaalow kaaliya fain ta'tuunii haddaad ii timaadaan atlu calaykum waa in dhiga kitaabka fain tatuni hiri maxaa isla xadfan in shardiya iyo ficlu shardigii in tatuni labadaasa isla xadfan qiil kaleetaa asna jira qiil saddexaad ayaa jiro saddex qowlaa meesha ku jirta oo dhahaya dalabka wuxuu u jasminaa liniyaabati manaab aljaazim asagu maahan toos jaazime waa naaib alى kuli xaal qowlka jumhuurtu waxay tahay daatu shardi muqadar ah oo ficlu shardigii isaga isla xadfan yihiin ayaa jasmina weye fain taأtuunii atlu calaykum iyo wa qowlii shaacir qowlkiis oo yidhi qifa nabki min dikra xabiibin wamanzilin bisiqdi liwa bayna dakhuli faxawmali waa imru marka wuxuu yidhi qifa istaaga labadiinu istaaga nabki aan oyni min dikra xabiibin kula jecel yahay la xasuusashadiisa aan u oyne iyo wa manzilin guri la xasuusashadiisa gurigaasoo bisiqdi liwa bacaadku meeshuu ku go-o ku yaala siqduliwahaasoo bayna dakuuli meesha magaceeda dakuul la yidhaah fa xawmalin iyo meesha xawmil la yidhaahdo dhexdooda ku yaala qifaa istaaga nabkii aan oyne qifaa amarkii waa kaasa waa dalab ficil amar wey xadfunuuna lagu binaya qifa istaaga labadiina nabki aan oyne nabkidaas waa ficil mudaarac ka dambeeyey fadi waa ka dhacday khalaas waa la jasmiyey nabkii u ahaa ee calaam jasmuhu waa xadfu xarfi اlcila wayelyaa alkasratu qablaha daliil calayha kifa istaaga nabki aan oyne min dikra xabiibin kula jecel la xasuusashadiisa darteed aan la oyne iyo wa manzilin guri la xasuusashadiisa guriga halkuu ku yaalaa gurigaasoo bisiqi liwa liwaha waxaa la dhaha bacaadku meelaha uu ka burburay bacaad meelaha oo maaragtay bacaadka badanoo carada badanoo marka meelaa xooga buurbu meelaha burbuuran wey liwada siqdiguna meeshuu ku go'o bacaadka meeshuu ku dhammaado gurigaasoo ku sugan siqduliwahaasoo bayna dakuuli fa xawmali dakuul meesha la dhaha iyo xawmal meesha waa makaana meelahaas udhexeeya w meelahaas udhexeeya wani qismiga labeeya oo ficil mudaaric jasmiya qismiga labeeya waa qismigii laba ficil hal mar jasmi jiray wani qismiga labeeya wa huwa qismigaasu maa shay weeye yejzimu jasmina ficlayni laba ficile axad cashara wey wani waa mubtada axad cashara abara jumlada dhexda ku jirta waxaa la yidhahdaa muctarida lannaha ictaradat bayna almubtada'i wa khabarihi way kala dhex gashay waani midka labeeyaa wa huwa aanigu maa shay weeye yejzimu jasmina ficlayni laba ficile axada cashara koob iyo toban wey waa koob iyo toban marka xuu ka jaray ajrumiyaaba labayo toban noo sheegi jiray annaguna tatim ka sugaynay dhammaystire xayta hoosu dhaca kayfa ma uu ka jara isagaana kuu sheegi doono kayfa ma ayuu ka jara isagaa noo sheegi doona insha allah waxaa lagu magacaabaa adawaatu shardi wاljaza maxaa lagu magacaabaa adawaatu shardi wاljaza waxaa muhiim a ah marka maxay tahay shardi horta shardi muxuu yahay bal meeshaas fiiriya waxaadan oqoon meeshu wardi maaha waa kelmado la rabo macnahooda in la fahmo maxaa la yidhaha shardi bal fiiri axadda cashara jaasiman watusamaa waxaa lagu magacaabaa adawaata shardi wاljaza maxaa loogu magacaabay liifaadatiha waxay faa'iidaydaa ana maa yeliha waxa ku xigaa oo ficlu shardiga shardun inuu shardi yahay wa sababun inuu sabab u yahay muxuu shardi u yahay limaa yelihi waxa ku xiga oo ah jawaabka ficlu shardiga wuxuu shardi iyo sabab u yahay jawaabka jawaabka firi marka waa kane fahiya adawadan mawduucatun ayada waxaa loo dejiyey litacliiqi macnaa jumlati اljaza jumlada jazaha macnaheeda inay ku xirto bimacnaa jumlati shardi jumlada shardiga macnaheeda sidaasaaba loo dejiyey horta adawadan ayada dhan ba loo dejiyey macnaha oo jumlada jazaha waa xiran yahay wuxuu ku xiran yahay macnaha jumlada shardiga haddaan la helin shardiga jawaabka la arki maaha in qumta qumtu aniga qiyaamkayga la arki madan kaaga la ark wa in cudtum cudna daa dembigii u laabataan ciqaabkian u laabayna ciqaabka la arki ma haddaan xumaantii loo laabo man yacmal suu'an yujza bih xumaan in lagugu abaalmarya la arki maa haddaadan adugu samayn marka hore daan camalka xun la helin marka jazaha muxuu ku xihan yahay shardiga adawaadan ba loo dejiyey adawaadan maxaa loo dejiyey fahiya mawduucatu litacliiqi macnaa jumlati اljaza jumlada jazaha in la xiro macnaheeda bimacnaa jumlati shardi lagu xiro intaasoo maanka iyo maskaxda nooga jirta aan gudagelayna marka fiir hadda wa huwa in wey wahuwa uu leeyay wahiya horta qofku dhiga ma la arko wahiya minin dhiga wahiya aa fiicane axadda casharadii wahiya in wey in waa umulbaabkii dhammaa saas darteed uu hormariyey waana xarfun biitifaaqi intu macnaheedu wuxuu yahay firiya mid walba macnihiisa in la ogaadaan rabnaa ixraabkiisana la ogaado koob iyo tobanka ayadu waa xarf hadii la weri ixraab shaqa kuma leh haddii lagu yidhi waa xaraf icraab iyadu shaqo kuma leh laakiin macnaheedaan ogaanayna wahiya xarfun biitifaaqi haye maxaa loo dejiyey mawduucu lidalaalati calaa mujaradi tacliiqi اljawaabi calى shardi fiiri waa xarfun biitifaaqin mawduucun xarafkaas waxaa loo dejiya asaga dhan ba lidalaalati inuu tuso calaa mujaradi tacliiqi اljawaab jawaabka in lagu xiro oo kali ah calى shardi jawaabku wuxuu ku xidhayin shardiga haddaan shardi la helin jawaabka la arki ma maxaa loo dejiyey inta waa xarfun mawduucu lidalaalati calى mujaradi tacliiqi اljawaabi calى shardi halaasasaa loo dejiyey naxw in yasha ilaa hadduu doono yudhibkum waa inin tagsiina idinka dhan waa inin baabi'ina in yasha waa ficlu shardigii intaa jasmiday calaama jasmihi waa sukuunka yudhib waa jawaab shardigii intaa jasmiday calaam jasmihi waa sukuunka faacilka yasha allah u laabana huwa wey yudhibna alla u laabana huwa wey fiiri marka idhaabka in nala baabi'iyo maxay ku xidhanta mashiicada alle alla doonay ku xidhanta haddaan alla doonin allana baabi'in ah, idhaabkeenu muxuu ku xidhan yahay mashiicada ah, haddaan mashiicada alle la helin alla mana baabi'ina maya ah, in yasha yudhibku hadduu alla doono wayni tagsiina idinka dhan qolo kaluu keensana oo caabudayda marka waxay faa'iideynaydaa oo looba dejiyey litacliiqi litacliiqi اljawaabi calى shard saasaaba loo dejiyey waa maa wey maa waa ism ayado biitifaaqin maxay tahay maxaa loo dejiyey ismu mawduucu lidalaalati calى ma laa yacqil calى jihati اlcumuum uma dumina macna shardi fiiri waa kuu dhigaya maadu waa maxay ka fiirso maxay taa ismun xaraf maane waa ism mawduucun maxaa loo dejiyey lidalaalati isimkaas inuu tuso calaa maa laa yacqilu waxaan caqli lahayn saasaa badanaaba loo dejiyey waa ka bixi kartaa insha allahu kutubta waaweynaan ugu tegi doonaa laakiin macnihii asalka ayuu kutusa horta saasaa loo dejiyey saasaa loo dejiyey calaa jihat اlcumuum uma dumina kadibaa waxaa la dhex geliyey macna shardi hadda macna shardi horaad usoo baratay waa tacliiq اljawaab calى shardi macna shardi waa maxay tacliiq اljawaab calى shardi hadhow macna shardigaha oqon weyn marka waxaa leedaha hadii lagu yidhahda maadu maxay tahay waxaa leedaha ismu mawduucu lidalaalati calى ma laa yacqilu calى jihati اlcumuum uma dumina macna shardi kadibaa macnaha shardiga la gelsiiyey tusaale iyo miaal wamaa naxw wamaa shay kasta cumuumku waa kaas saasaad ugu dhawaaqay shaygii dhiimid sidiis mawsuul labiyo toban weeye ma labiyo toban ma a jirta halkaa lagu bartaa muwasil dulaab aha muwasil dulaaba lagu bartaa marka midaanu waa maadii shardiyada aheed mid walbana markaad ku dhawaaqdo in lagu fahmaa la rabaa markaad ku dhawaaqdo waxaa la rabaa maadaas midda ay tahay labiyo tobanka in la fahmo hadda tan maxaa la idhaha waa ma m waxaa la ihahdaa shardiya cumuum aad ka macnayna maxaa leedahay wamaa shay kasta aad leedahay iili mid kasta oo tafcalu aad samaydaan min khayrin xaala uu yahay maagaas waxaan ka xaalaynaynaa caaid waxa weya damiirka oo maxduufkaa oo mafcuul bihiga uu ahaa tafcalu mafcuulkeediiya maxduufa oo u laabanaya maada ah, maaduna waa mubtade maadu waa mubtade tafcalu waa ficlu shardi calaamu jasmihi muxuu yahay xadfu nuun ila waa afcaal khamse waa xadfu nuun waaya mafcuulkii waa maxduufo tafcaluuhu ay ahayd mafcuulkaas maxduufkaad ka xaalaynay min khayri exraabo badana ku banaani hadda tafsiir ma joogna naxwaan joogna waxaan ka rabnaa anagu tafcalu inaan fahanay marka eraabo badana ku banaan kanaa ka mida sifa ka mida in la yidhahdo wamaa tafcalu wax alla waxaad samaydaan ficlan kaa'inan min khayrin oo msder maxduufa laga sifeeyo aba ka mid eh kitaab quraan iraaba kan ugu qiimo badanna qaabkaasuba u raabay ah, quraan wax iraaba waxaa u qiimo badan adur masuum fii cilmi kitaab اmaknuun lisamiin اxarabi koob iyo toban mujalo waa lagu daabacay culummada qarnigii sideedaad waayahay wamaa shay kasta dheh waa inaad cumuum kaagala fahmaa shardiyadan wamaa shay kastoo tafcalu aad samaydaan tafcaluuhu aad samaydaan min khayrin xaal uu yahay yaclamhu lahu alla waa ogaana yaclamhu laahu yaclamhu ayadana waa jawaab shardigii waa jawaabu shardigii waa jawaabu shardigii fiiriya waa la jasmiyey calaam jasmihiisuna waa sukuun allahu ya faacilah haaduna mafcuul bihi hadda fiiri shaygan hal shay ogow ilaahi shay walbaa sida uu yahay u ogyahy hadalkaas ma la fahmi karaa shaygan sida uu yahay sidaasaaba alla u ogi ah, ilaa qofka jahligu ku jiro waxaa dhici karta shaygu sida uu yahay si aan ahayn inuu u fahmo soo maaha laakiin ilaahi shayga see u ogyahy sida uu yahay xaqiiq ahaan u fiirso shayga haddaanaan samayn ma la dhihi karaa inaan samaynayuu alla ogyahay ma la dhihi karaa maya ma oge wuxuu ogyahay inaanaan samayn haddaan samaynana u ogya inaan samaynay mar walba alla shayga wuxuu ogya sida uu yahay xaqiiq ahaan marka fiiri wamaa tafcalu wixii aad samaydaan yaclamhu اllah alle waa ogi shaygaas ah, inaad samaydeenu ogi marka inaan samaynay in alla ogaado camalkan maxaa shardi u ah inaan anagu samayno marka hore haddaanaan samayn ma la dhihi kara alla wuxuu ogya inaan samaynay ya maya jaahila saas la dhihi kara ah, haddaanan camalkiiba samayn alle muxuu ogi ma inaan samaynayuu ogi maya inaanaan samaynuuba ogi fiiri marka in alle ogaado inaan samaynay camalkan shardi maxaa u ah inaan samayno a ah, shardi u ah marka aan samayno a ah, waxaa la helaa alle wuxuu ogyahay inaan samaynay haddaanan samayn alle wuxuu ogyahay inaanaanba samaynba ilaa shayga xaqiiqadiisu alle ogyahay u fiirso meeshan waa in dadka gabalan fahmayn oo maskaxdu si ugu daba roganta ah, marka fiiri shayga adiga keliya waxaad garataa war shay walba sida uu yahay alla u ogi ah, jaahilka wuxuu u qaataa shaygu siduu yahay si aan ahayn laakiin alleh shayga siduu yahay uu ogi ee si kale uma oga si kale maahan shaygu ah, si kale waa jahli marka camalkan inaan samaynay alle inuu ogaado maxaa shardi u ah inaan samayno anagu waa man wey man maxay tustaa ismu mawduucu liman yacqilu calaa jihati اlcumuumi uma dumina macna shardi dhe hadde ma ujeedaa man maxaad leedahay ismu mawduucun maxaa loo dejiyey liman yaqilu yacqilaa loo dejiyey masladaas xoogaa waa laga fiican yahay horaan usoo niri maxaa ka fiican lilcaalim in la yihah ilaa allah loo isticmaala manta mararka gobole waa yahay laakiin waxaad ku dare calaa jihati cumuum maxaad ku dare uma dumina macna shardi macna shardi adxuuya tacliiqu اljawaabi calaa shardi weligaa taas iyo kaa hoos bixi naxwu man yacmal qofkii sameeya suu'an xumaan yujza waa lagu abaalmarinaa huwa qofka bihi suuaasaa lagu abaalmarina man yacmal mantu waa ismu shardi waa mubtade mar walbana waxaa qamara markaan ku ihahda mantu waa mubtade iyo maadu waa mubtade ficlu shardiga iyo jawaab shardigoo la isku daray mantu iyo maada labadaba hadda mubtadaan ku ido mar walbana maaha ee waa un halkan mar walba maaha marka markii lagu yidhaha waa mubtade yaa khabar u ah waxaa leedaha ficlu shardiga iyo jawaab shardiga dhammaan waa khabar man yacmal yacmal waa ficlu shardi calaamu jasmiisi waa sukuunka faacilku waa huwe oo manta u laabana waana raabidka jumlada khabarka dhacday xirid doonuu ka mid suan waa mafcuul bih yujza waa jawaab shardigii waa ficil mabniyu lilmajhuuli ah waa la jasmiye calaama jasmihiisi waa maxay xadfu xarfilcila wahiy alif asalku muxuu ahaa yujza yujza al naa faacilka waa huwa oo manta u laabana bihiduna su ay u laabaneen jarmijhuurkuna wuxuu ku tacaluqa yujza marka jazaagan in xumaan qofka lagu abaalmariya maxay ku xihantao shardi ah horta camal waa inuu sameeyo marka hore xumaanta in allaha laa yadlimu miqaala dara dhuurcase qadarkeed alla ma dulmiyo qofka xumaanuusan samayn ku abaal marin ma marka aljazaau bisuu muxuu ku xiran yahy alcamalu bisu waa in horta marka hore qofku camalka xun sameeyo waa mahma mahma waxaa leedahay waa ismun mawduucun ligayri اlcaaqil waa ismun mawduucun liayr caaqil intaas inaad isku rakibataa la rabaa hadalka asagu waxa w sharx dheer u geliyey ismu mawduucu liayr caaqil uma duminat mana shardi uma duminat macna shardi waa isim loo dejiyey liman laa yacqil sida maadi oo kale kadibaa la dhex geliyey macnihii shardiga oo ahaa tacliiqu اljawaabi calى shardi wuxuu yidhi wmahmaa ka qowli shaaciri ka qowlihi qowli shaaciri shaacirka qowlkiis ou yidhi wa anaki adiga gabar yahay mahmaa shaygii ta'mur ilqalba qalbiga aad amarto yafcali inuu samaynayo ee beytka dhammaystiro sharxa kuu dhammaystiraa akaraki ma waxaa igu kaa kediye yidhi gabarya saas yeel inaad irabto aan hubsadee saas yeel daal saas ii samayn ima rabtid maalin walba un aqaraki ma waxaa igu kaakadiya yidhi minii aniga anna xubbaki jacaylkaaga gabarya qaatili mid idilaya inuu ma saasaad u qaadata inaan u dhimanayo jacaylkaaga wa annaka adigana mahmaa shay kasta cumuum ka dhig shay kasta oo ta'mur ilqalba qalbiga aada amarto yafcali inuu iska samayna saasaad u qaadato taasaa igu kaakadiduu leey aaraki gabar yahay ma waxa igu kaakadiyey ana mini aniga ana xuba kii jacaylkaagu qaatili midkii dilaya inuu yahay wa ana ki adigana mahma shay kastoo ta'mur qalba qalbiga aad farto yafcali inuu samaynayo yafcal u ahaaye gabayga daraaddiisa loo xarakeey kaafiyada gabayga sida ku socotay oo kasra ku socotay maal shaadku waa maxee mahmaa ismu shardiya oo mbtada tamuriina waa afcaal hamsa yaalmunas mukhaadaba la xiriirsatay tamuriina markaasaa mahmaa lala xiriiriye waa la jasmiyey tamuri calaam jasmiisu waa maxay ficil shardiga xadfu nuun alqalbana waa mafcuul bih ya-du waa faacilkii tamuri yaalmunas mukhaadaba wey yafcalna waa jawaab shardigii calaam jasmiisu waa sukuun dheh waxurika bilkasrati liajli kaafiyati dhe aw liajli shicr kaafiyada waa gabayga qaabku ku socdee iyo hooriskiisi marka labadii ficil aawey oo mahma ay jasmiday ta'murii iyo yafcal ashcaarta iyo aayadaha kulli kutubta waa inin icraabayaan soo xifdiya icraabta waxyaalaha ugu muhiimsan waay waa idma weye idma waa xarfun calal asaxi khilaafa jira waase xarfun calal asaxi khilaafaa jira intii maxaa nidhi xarfun biitifaaqi idmaana maxaa nidhi xarfun cala lasaxi marka maxaa leedahay xarفu calى اصح mawduuc limujaradi tacliiq اjawaabi calى shardi mawduuc maxaa loo dejiyey xarafkan limujaradi tacliiq اjawaab jawaabka inuu xidho oo kali ah calى shardi uu ku xidho icraab male mar haddii xaraf lagu yidhi naxwo idma idma taqum aqum id maa taqum haddaad istaagto dhihin markaad istaagtoad dhihin markii haddaad tidha zamanaad macnayd iddii dhameeda lagu yidhi waa xarafaad isim ka dhig haddaad tidha markii ee maxaa leeda id maa taqum haddaad istaagto aqum anna waa istaaga marka adiga istaagayga muxuu ku xidhan yahy adiga istaaga id maa taqum haddaad istaagto dhih hadhihin markaad istaagto mar hadda mar waa zamani mot id maa taqum haddaad istaagto aqum waa istaaga id maa waa xarfu shard taqum waa ficlu shardi calaamu jasmihi waa sukuun faacilki waa anta aqum waa jawaab shardi calaamu jasmihi waa sukuun faacilki waa ana wa ayun wey ayun war ayun fiiriya ayun warkeed waa dheeriya war ayun fiiriya sharxa ka fiiriya bal ayun bitashdiidiyu ku yihi horta yaada bal nooshe wa huwa ismu mawduucu waa ism loo dejiyey maxay tusaa loo dejiyey bixasabi ma tudaaf ilayh mudaaf ilayhigu wuxuu yahay noqonay ama daaf ilayhigu wuxuu noqdo ay noqone bixasabi maa tudaafu ilayhi shayga loo idaafeeyey qadarkiisaa loo dejiy inay noqoto fiiri marka fatakunu waxay u sugnaanee liman yacqil mar mala yacqila noqone naw ayuhum ragga koodii yaqum istaaga aqum macaw la jirkiisan la istaaga fiiri markaas ninay ku dhece yacqilay ku dhece yaqum waa ficil shardi aqum waa jawaab shardi haye walimaa laa yacqilu maa laa yacqilna waa ku timaada haddii loo idaafay malaayi caqila noqone hadda marka hore maxaan u idaafayna fiiri ayuhum humtaasoo rag u labayda hadda waxaad u idaafayda waxaan caqli lahayn wuxuu yidhi ayudawaabi daabadaha mid alla middii <laughs> ayadhe kordhig mafcuul bihi muqadama wey ayadawaabi daabadaha mid alla middii tarkab adugu aad korto arkab anna waa kora hadda daabad ma caqliga leeda hadda maalaa yacqila ku dhece ayunti ay dawaabi ay dawaabi daabadaha mid alla midii tarkab aad korto arkab waa kora tarkab ficlu shardi arkab jawaabu shardi haye walilmakaani bimacnaa ayne haddii aad u idaafaydo makaan waxay noqona makaan bimacnaa ayne fiiri aya makaanin tajlis makaan kasta oo tjlis aad fadhiisato ajlis fiihi ana waa fadhiisana ir darfu makaanay noqona markaas tjlis walizamani bmanaa mat bmanaa mata zamaniyay noqone haddii zaman loo idaafay mudaafileygu zaman noqdo waxay noqone darfu zamaan naxw aya yowmin maalinkii ka ah oo tasum aad soomto asum macak ana waa kula sooma aya yowmin maalinay ku dhaceen tasum asum marka halkaas maxaad ogaatay ayun maxay noqotaa bxasabi ma tudaafu ilayha waxa loo idaafeey hadii ma haddii yacqil loo idaafeeyo yacqil hadii maal mudaaf ilayhigu noqdo maalaa yacqil maalaa yacqil hadduu noqdo mudaaf ilayhigii darfu makaan darfu makaan hadduu noqdo darfu zamaan darfu zamaan marka bxasabi ma tudaafu ilayha ay noqotaa waxay leedahay ismu mawduucu bxasabi ma tudaafu ilayhi uma dumina macna shard macnihii shardiga marna ha iska reebi waa lagama maarmaani maana waa lala xariiriya zaaid hadii la rabo naxw ayama qur-aanka laakin zaaid la dhima kii lagu arkee tawkiida laleeyahy waxaad leedahay iyo silo naxw ayama magac alla magacii tadcuu aad allah ugu yeertaan falahu alle waxaa u sugnaaday alasma magacyaalka alxusna wanaagga badna ayama waa mafcuul bihi muqadama waa ismu shardi tadcuu waa ficlu shardi afcaal khamse weeye calam jasbi waa maxe xadfu nuun falahu asmaa lxusnaa jawaab shardigii jumle ismiyahu noqday casharka insha allah haddaan ku gaarin uu noogu imaan doonaa haddaan gaari weynina kan ka dambeeya jumle ismiya markay jawaab shardi noqoto toddobada waxay ka mid tahay fada lala xidhiiriyo ah, toddoba goora jawaabka ay waajibtahay in fa la geliyo ama idaa fujaa-iya waxaa ka mid a ah haddii jawaab shardigiiba noqdo jumle ismiya ismiyaa la jasmina markaas maxaad samayne fa aad la xidhiirine maxalkaad ka jasmine hadda fiiri ficlu shardigii tabcu wey waa la jasmiye calaam jasmiyasi waa xadfu nuun jawaabkii waxaa noqday falahu asmaau lahudu jaarmujru wey waa qabar muqadama alasmaana waa mubtada muahara alxusnaana sifay u tahay alasma marka jumladaas oo ismiyada oo ah falahu lahuda jaarmujrukaas oo qabar muqadama ah iyo alasmaau mubtada muahar ah jumladaas waljumlatu min amubtada wa khabarihi fii maxali jasmin jawaabu shardi macalkaa laga jasmina ilaa lafdi lagama jasmi kare wa mata mata maxaa loo dejiyey wa huwa ismu mawduucu lidalaalati cala zamani uma dumina macna shardin waa ism isaga dhanba loo dejiyey zaman inuu tuso mata maxaa loo dejiyey ismu mawduucu lidalaalati cala zamaan kadibna maxaa la sameeyey uma dumina macna shardi macnihii shardiga la dhexgeli oo macno shardi muxuu yahay tacliiqu ljawaabi calaa shardi waay tusaale mataa adci lcimaamata tacrifuuni uu yidhi aabaydku ah, wuxuu yahay waa inii dhamaystira sharaxe anabnu jala anu ina jalaan hayuu horta dadku ina isyaqaanina fiicane anu ina jale aladii jala umuura macnaha midkii arrimaha kala cadday jiray oon duuduubi jirin dad inuu isyaqaana roone wuxuu yidhi ana anugu ibnu jala horta ina jalaan hayuu wadallaacu sanaya wadallaaci sanaya labadu waa banaanyihi ana waa mubtade ibnudan waa khabar ibnu mudaaf jalaa waa mudaaf ilayh waa lagu qadaraa jerkii marka dalaacda waxaad ku cadfi kartaa ibnu markaas waa rafcine waxaad kaloo ku cadfi kartaa jala markaasna waa jare waa dalaaci sanaaya dalaacna waa amsilatu mubaalaga kii taagaga sanaaya waa jamcu haniya haniyada waxaa la yidhaha wadada buurta dhex marta waxaa kaloo la yidhaha dhulka meesha dheerdheer oo taagaga qarka ama duudka ama maxaan idhahnaa dhulka meesha dheer oo sarayda aa la idhaha hanayaan marka dadkoo hadda cabsanaya hulalka iyo hawdka iyo meelaha godanay maran anigu dhulka meesha dheeraanba fiirsada u leey bal aniga wax isoo damaaci kara ila lama arkay ina jalaan ahay dhulka meelaha u dheer keliyahan ba iskaga socdaa u leey oo aan dadku isku dayin ana aniga ibnu jala ina jalaan ahay wadallaacu hanaaya taagaga iyo meel dalcadaha midka koridda badnaayaan ahay mataa adci cimaamata markaan cimaamada dhigo aad tacrifun i gara doontaan marka hadda cimaamada madaxa ku hagoogan aad igu garaaladiinu ah, ee haddaan cimaamada galo nin qarsoon ma ihi haddaan dhigu leey cimaamada marka xuula jeedaa cimaamada wejiga ka qarayda waa lagu fasiray waxaa lagu kaloo lagu fasiray dirac biraadka uu dagaalka ka gashaday ah, ah, markaan dhigo dirac biraadka oo anoon waxba wadan aan cadowga iska galo markaasaad ifahmaydaan ina jale inana leeyahy labadaba lagu fasir maalshaahidka ayagu annaga waa maxay mataa ada iiri ada waa ficlu shardigii mataadaasu waa ismu shardi darfu zamaanibay ku nasbisan tahay maxalkeedu adana waa ficlu shardi calaam jasmiisu waa sukuun lima kusira maxaa loo kasriyey liiltiqaai saakinayn alcimaamata waa mafcuul bigi tacrifuu waa jawaab shardigii wa calaamatu jasmi xadfu nuun ni nuuntu waa lilwiqaaya yaduna mafcuul bihi wa ayaana ayaana ayaana maxay tustaa wuxuu ku yidhi ismu mawduucu lidalaalati cala zamani uma dumina macna shardi maxaa leedaha ayaana waa ismu mawduucu lidalaalati cala zamani uma dumina macna shard wuxuu yidhi ida nacjat اlqaraau kaanat biqafratin faayaana maa tacdil bihi riixu tanzili ida nacjatu idaa iyo isim iskuma xibsadaan ficlu shardiga meesha la soo qadara oo kaanada dambaydaa tusayda idaa kaanat najatu idaha kuwa dhadiga ah intaysan weli waxba dhalin ayna koreen oo kobceen oo ariga ay la daaqayaan markaasaa la idhaha nacja sabeen waa lax dhihi mayno laxdi waa midda weyn ah, waa midda weyn oo ilmo dhashay tan waxay tahay waa dhadig waana kortay oo arigii raacday laakiin weli wax ma dhalin markaasaan leenahay nacj sabeen dhe marka idaa kaanat inacjatu sabeentii hadday ahaato sabeentii alqaraa'u caddeed ama wejiga caddeed kaanad markay ahaato bikafrati meel bahgooye ah oo aan wax jooga la arag aan daaq lahayn biyo lahayn fa ayaana maa waqti alla waqtigii tacdil ay la leexato bihi ey fiihi waqtiga dhexdiisa arriixu dabayshu tanzili way degaysaa idaa kaanat najatu sabeentii hadday ahaato najadii alqaraau ee wejiga caddeed kaanad markay ahaato bikafratin dhul bahgooyaa ama saxro lama degaana dhe sida hadda la isticmaalo saxaraha dhulka ah lama degaanka fa ayaana maa waqti alla waqtigii tacdil ay la leexato bihi ay fiihi waqtiga dhexdiisa ariixu dabayl tanzili way degaysaa maxalushaahidku waa halkee ayaana waa ismu zamaan darfu zamaannimuu ku nasbisan yahy tacdil maadu waa zaa'ido tacdil waa ficlu shardigii calaam jasmihiisii waa sukuun faacilkeedi waa ariixda soo socota ariixu wey jaar majhuurka ku tacaluji biida ah tacdil jawaab shardigin aawey ah tanzil calaamu jasmihiisa maca maxay asukuun maxaa loo xarakeeyey liajli kaafiyati shicr liajli kaafiyati wa ayna ayna eyna waxaa tiraa ismun mawduucun lidalaalati cala almakaani uma dumina macna shard maxaan idhahna eyne ismun mawduucun waa ism loo dejiyey lidalaalati inuu tuso cala almakaani makaan inuu tuso kadibna uma dumina macna shardi kadibaa macna shardi la dhex geliy macna shardi muxuu ahaa tacliiqu ljawaab cala shardi miaal naxwu aynamaa meel alla meeshii takuunu aad ku sugnaataan yudrikum waxaa idin soo haleelaya almowtu geeri meel alla meeshaad gashaan ah, ayna ma maadu qur-aanka hadday ku jirto tawkiida layska yidhaha ama silo carabiga kale meeshaad ku aragto ayna iyadoo la xidhiirta maxaa la yidhaahdaa zaa'ido ayna waa ismu shardi maxalkaa laga nasbinaa darfa makaannimay ku nasbisantah maxalkeeda takuunu waa ficlu shardi wa calaamatu jasmihi xadfu wowduna waa isimkii takuunu yudrik waa jawaabu shardi calaamatu jasmi asukuun kaafta kum waa mafcuul bihi miimtu calaama jamci dukuur faacilkii yudrigna almowtu almowt wa anna anna anna muxuu tusaa annayd annadhe anna anna ismun mawduucun lidalaalati cala almakaan uma dumina macna shard ismun mawduucun lilmakan uma dumina macna shardi ayna ayuu la mid yahay ayna ayna ayuu la mid yahay wa ana ka qowlihi shaacir qowlkiisoo kale oo yidhi fa asbaxad qabiiladii waxay ahaatay qabiiladiisiiu faanina dad deeqsiyaala carabtu deeqsinimada cajaa'ibay ku leeyihin carab deeqsinimo laguma gaaro geesinimona laguma gaaro laakiin dadkii talyaanigu tababaray oo gumaysiga ka haray iyo ingiriiska waxay yidhahdaan carabtu waa fulayaal carab caay haddaad arshana nifaaqa ku jira ogaada carab caayid haddaad aragto meeshaas nifaaqa ku jira ah, waa gubansigii wax laga dhaxlay carab markaan leenaha anagu dhaqan carbeedan ka hadlaynaa waxa weeyaan qofkii haddaad hadda la yidhaahdo de carab hadday geesiyaal tahay maxaa hadda cadowga u gumaysanaya waa dayacaad diinkii alle ay dayaceen qaar ka midu khaasatan dadkii hogaanka lahaa ama muslimiinta badankoodi shucuubta laftirkooda miyaa toosan shucuubta laftirkooda imisa taarikhsalaad ku jirta kamaa takunu yuwallaa calaykum selafku waxay dhihi jireen saad noqotana madaxa laydinkaga dhiga madaxdu miyay wax kale tahay waa camalkeennii wakadalika nuwalli bacd الظaalimiina bacdan bima kaanuu yagsibuun marka shucuubta ma diinkii ku toosan yihin kuma toosna agarkooda taariku salaadka waxa shirkiga wada waxa bidcada wada waxa fisiga wada waxa muslimka dila waxa shar ka shaqeyn madaxdiina kuma toosna ayaguna marka duliga aad arkayda waa ciqaab ilaahay ku ciqaabay diinkiioo laga leexday ma garan marka duligu dhankaasu ka yimide fulaynimo ay u dhasheen kama iman ah. deeqsi eh, baqiilnimo ay u dhasheen kama iman wax carab ka geysan ma jiro wax carab ka deeqsanna lama arko carabta dadka ugu fiicanaana ka yimaado qofka banu aadamn ugu kayrka badan waa carab hmm war sax mata oo yuuya nabi maxamed sala allahu ala carab markaad caydo marka ogow cayda inaad ambiyadii carabta alla ka soo saarayso caydaadu wax ka gaari may sow qofna sii daran ma noqoydi marka carab caay iska ilaaliya qofkaad aragtaan carab caayayana waxaad tidhahdaan fiika maa fiika ah, wax waa kugu jiraan intay leegyihiinba ah, ma garat marka dulliguna dhankaasuu ka yimid oo cisyaanka rabbi la caasiyuu ka yimid marka carabtiisa iyo qabiilkiisa iska faansana karo carab hore waay markaas wuxuu yidhi faasbaxad qabiiladii waxay ahaatay faasbaxad qabiiladii waxay ahaatay ana meel alla meesha annada soo maana dhihin ismu mawduucin lidalaalati lilmakaan soo maahan anna hadda meeshii dhe faasbaxad qabiiladii carbeed waxay noqotay ana meeshii ta'tihaa qabiilada aad ugu tagto tastajir bihaa badbaado aad ka dalbato war iga abaat ta laga rabaa ah. faasbaxat oo taa taniiaan ka rabnaa meesha faasbaxad waxay noqotay anna meel alla meeshii ta'ti haa qabiilada aada ugu tagto carbeed tastajir bihaa aad badbaado ka dalbato qabiilada oo tidha weri badbaadiyo cadowga iga badbaadiya gaajada iga badbaadiya tajid waxaad helaydaa xadaban xaabo qoryaha la shito wey xadabku xaabo ama qoryo la shito xadabkaasoo jasalan waa weyn iyo wanaaran dab ta'jaja oo huraya qacqacqac waxa way ninka carabka buur korkeedu dega buur korkeed uu dega markaasuu qoryo waaweyn inta soo dha oo dhamallaa uu dabka ku shida caawo dhan holcaasa baxa martida marka meel kasta marayda dabkaanay ku soo hirane dabkaanay soo aade soomaalida qaar badan waxay sameeyeen wadada xataa waa ka fogaanayaan martidu kugu soo leh markaasa carabcaya ya wadada qaara ka fogaado war warda lama dagu kuleey martidu dhabbay kaa dhigana <laughs> ka waran <laughs> inaa lilaahi wa inaa il bukligaas carab ma taqaan carab martiday raadine martiday buur korkeedu inta dego oo dab ku shiduu seexana hadduu yimaado haddaan wax kale waaa dhici karta inaan wax guriga yaalla la arag ratiga reerku rartaan u qalas ratiga weyn ola dhaansa u qalaa ka war ah, marka carabcaygu waa talyaan dhaxal dhaxal talyaani wey marka iska daaya waxba la dhaxla male waayahay maxalushaahidka aan lahadee halkan waa halkee waxay tahay ana tati tati shardigii waa kaasa waa lajasm calaama jasmi xadfu xarf اcila wahiylya alkasratu qabla dami alayha ah, faacilkii waa anta haada waa mafcul bihi tastajirna ka bedelo bedelku soo mubdolminug exraabka kuma raaco asna waa jasmisay tstajir bihaa tajid waa kaas jawaab shardigii anaa tatihaa qabiiladii makaankaad ugu timaado tastajir bihaa badbaado ka dalbato tajid waxaad helaysaa xadaban qoryo jazalan waaweyn waxaabada la shito iyo wanaaran dabta ajaja oo huraayaan oo holxayaan xayuma xayuma maxay tustaa wahuwa ismun mawduucu lidalaalati calى makan uma dumina macna shard waay laakiin shardi waxa ah xayu marka ay noqoyda ismu shardi oo ay laba ficil jasminaydo ma waa inay la xiriirtaa maxaa shardiya markay laba ficil jasminaydo xayu ma inay la xiriirto wa xayu ma ka qowlii shaacir qowlkiisoo kale xayumaa meel alla meeshii tastaqim aad toosnaato yuqadir laka lahu alla wuu kuu qadara najaaxan guul fii haabir اasmaan zamanyaalka soo socda aadir asmaad asmaa aldaaday ka mid tahay asmaa aldaad maxaa la yidhaha asmaa laba macnoo iska soo horjeesa loo jeedo loo adeegsado shay zamankii tegey waxa la ydhaha haabir zamanka soo socdana haabir labadabaa loo isticmaalaa labadabaa loo isticmaalaa mhm. waa loo isticmaalaa markaas fiiri xayu ma meel alla meeshii tastaqimaa toosnaato xayu maxaa la ydhaha ismun mawduucu lidalaalati calى makan uma dumina macna shard tastaqim waa ficlu shardigii calaam jasmihiisu waa sukuun faacilkii waa anta yuqadir waa jawaab shardi calaam jasmihiisi waa sukuun laka jar majhuurka yuqadir ku tacaluja allah waa faacilki yuqadir najaaxna waa mafcuulki yuqadir wuxuu ku yidhi shiiku wa haadihi اladawaatu adawaaddan adawaadan alxdaa cashra ee koob iyo tobanka kuluhaa dhammaanteed asmaau waa asmaa ilaa in iyo waidma labadaas maahan labadaas ka reer inta kale waa asma wax loo dejiyey lilcaaqil wax loo dejiyey ligayr اcaaqil wax loo dejiyey lizamani wax loo dejiyey lilmakaani wax wixii loo idaafeeye noqona intabaad soo aragta sooma wa haadihi adawaatu adawaadan adawaada alxdaa cashra koob iyo tobanka kuluhaa dhammaanteed asmaa waa asmaa ilaa in iyo waidma labadaas maahani labadaas ka reeb marka labadaas ka reeb fa inahumaa labadoodu xarfaana waa laba xaraf labadaasu waa laba xaraf in iyo idma wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa alficla ficilka alawala horeeya labada ficiloo jasminayaan mid ka horeeya shardana lagu magacaabaa wa yusama aani wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa athaniy waarnaa faacilka yusama ficilka dambeeya jawaaban a lagu magacaaba iyo wajazaan waidaa lam yaslux iljawaabu jawaabku hadduusan u suuban an yujcala in laga dhigo shardan wajaba waxaa waajiba iqtiraanuhu in lala xariiriyo bilfaaifa ficilka oo jawaabka noqona ah hadduusan ficlu shardi noqon karin ficlu shardi hadduusan noqon waajib waxaa markaas infa lala xariiriye amase ida fujaa amase idaa lala xariiriye waxaa waajiba idaa fujaaiya in lala xariiriyo haddii kale waidaa lam yaslux iljawaabu jawaabku hadduusan u suuban an yujcala in laga dhigo shardan jumlada jawaabka noqoydaa haddaysan ficlu shardi noqon karin haddaysan noqon karin oo inay noqon weydo xaa diidaya fiiriya sharax bian kaana axad اumuuri waa inuu sugnaado arrimihii mid ka mida alati laa tasluxu shardan ban kaanat jumlatan ismiyatan jumlo ismiya o kale hadday noqoto ka war o aw ficliyatan ficluhaa dalabiyun ama jumlo ficiliyahay noqoto laakiin ficilkiiyaa wuxuu yahay ficil dalabiya sida ficlu amar oo kale labo ow manfiyun ama wuxuu noqday ficil lagu anfiyey bikayri laa iyo walam waxaan labadaas ahayn laana laguma anfin lamna laguma anfin ee waxaa lagu anfiyey ma oo kale ama lam a lagu anfiyey meeqaad haysataa meeqaad haysataa ha waxbaba ma tirsanba aan hal marka ugu celiya bal tirso hadday noqoto jumle ismiyaa jawaabka ko hadday noqoto ficliye ficilku dalab yahay labo hadday noqoto mid lagu anfiyey bigayri laa walam oo ah maa iyo lam laa iyo waxaa la diiday lam ee waxaa tidha waa maa iyo lam labadaas tirso meeqadhaydaa jumlo jaamida hadday noqoto jaamidda meeqaad haydaa siin xarfu tanfiis siin iyo sawfa hadday galaan meeqaad haddii qad ay gasho meeqaad haydaa toddobadaasu jawaabu shardi hadday noqdaan fa la geliya ah, fa la geliya toddoba ma haydha jumle ismiya jumle ficliya ficilku dalab yahay jumle lagu anfiyey ma jumle lan lagu anfiyey jumle ficliya ficilku jaamid yahay jumle siin ama sofa ay galeen iyo jumladii qad ay gashay toddobadaas maxaa lala xadhiiya hadday jawaab noqdaan f ama idaa hadday ismiyatahy marka idaa fujaiyaha la geli kara marka ismiyata waidaa lam yaslux iljawaabu jawaabku hadduusan u suuban an yujcala in laga dhigo shardan wajaba waxa waajibaya hadduusan u suuban marka waa toddobadaas toddobadaas uma suubadaan waa toddobadaas wajaba waxa waajibaya iqtiraanu jawaabka in lala xidhiiriyo bilfaa naxw wain yamsaska ilaahay hadduu ku taabsiyo bikhayrin fa huwa ilaahay qadiirun waa mid awoodo calaa kuli shayin wax walbaba yam intii shardiyada ahayd waxay jasmiday yamsas waa ficlu shardigii calamu jasmihiisi waa sukuun aacilki waa huwa kaabtuna mafcuul bi jawaab shardiga wuxuu noqday jumla ismiya huwa oo mubtada iyo qadirun oo khabara jumladaasa ah huwa oo mubtada iyo qadirun oo khabara jumladaas waa jumla ismiya soo maaha fa la geli maxaa jumla ismiya haddee miyaa lafti laga jasmi kara marka waxaa tiraa jumladaas mubtada iyo khabarka fii maxali jasmin bin jawaabu shardin haye ayadoo dalabyaana waa kana in kuntum haddaad tihiin tuxibuuna allah allah inaad jeceshihiin fatabicuni anigay soo raaca in kuntum intu waa shardiya kuntum kaanadaasa ficlu shardiya ayadaa maxalka laga jasmina taaduna waa isimkeedii mintun calaama jamci dukuur tuxibuuna waa afcaalu khamsa waa ficil iyo faacilkiis allahna waa mafcuul bigii jumladaasuna waxay tahay kaanada khabarkeedii hadda fiiri ficlu shardi waa haynaa waa kun kaanada wey aawa jawaabkii fatabicuni ficlu amarkaasu noqdo itabicuni isoo raaca amarkaasu noqdo mar hadduu amar noqday shardi ma noqon karo sidoo kale marka hadduu jawaab dhacay ficl la xidhiiri fatabicuni isoo raaca itabic marka ficlu amarka calaamul binihiisu waa maxay xadfu nuun faacilkiisan aaway wowda nuuntuna wiqaaya yaduna mafcuulu bihi jumladaas maxaa leedaha waljumlatu min alficli wاlfaacili في محل جزم بن jawاaب شhardin haye ayadoo lan lagu anfiyo ku miثaaliye وmaa yafcalu wax allo waxay sameeyaan maada hadde halmaamin waa shardiyo cumuumay faa'idaynay وmaa wax allo wixii yafcalu ay sameeyaanoo min khayrin khayr ama min khayrin khayr xaale uu yahay falan yugfaruuhu lagu kufrisiin ma falan yugfaruuhu laweysiin ma wey macnuhu falan yugfaruuhu laweysiin ma marka fiiri maadu waa shardiya yafcalu waa ficlu shardi waa afcaal khams calaam jasmihiisa waa xadfu nuun min khayrijaan majruurka ka xaale caaidka maxduufka ama mafcuulu bihiga maxduufka yafcaluhu ay jawaabku wuxuu noqday lan yakfuru lan aa waxaa lagu anfiyey wax aan ahayn laa iyo lam labadaas waxaan ahayn lagu anfiyey waa lam a lagu anfiyey markaasay nasbiday afcaalu khamsa waa xadfu nuun way calaamatu nasbuhu wowdu waa faacil haada waa mafcuul bih khalaas marka ma noqon karto tanu jawaab ficlu shardi soo maaha fac la xidhiiri marka falan yugfaruuhu jumladaas waxa lehada waljumlatu min alficli walfaacili fi maxali jazmin bima jawaab shardi maadii jawaab shardigeeda o amase fac lala xidhiiri maahe biidaa alfujaa'iya lala xidhiirina amase fac lalama xidhiiriye idaa fujaa'iya lala xidhiiri lakin idaa fujaa'iyadu waa markay ismiya tahay jumladu marka lala xidhiiriya waa kana idaa fujaay naxw wa in tusibhum hadday asiibto gaaladii sayi'atun arrin xun bima bisababi ma kii sababtiis qadamad ay hormarsatay aydiihim gacmahooda idaa isla markiiba yaqnaduuna waa quusanayaan naxariista allay ka quusanayaan wa in tusibhum hadday asiibto sayi'atun arrin xun abaar colaad cudur gaajo faqri wa in tusibhum hadday asiibto sayi'atun arrin xun bimaa kii sababtiis ay u wasiibto qadamada ay hormarsadeen aydiin gacmahooda idaa isla markiiba hum ayagu yaqnaduuna naxariista allay ka quusanayaan in shardiya wey tusib waa ficlu shardi calaam jasmiis waa sukuun humtu waa mafcuul bihi muqadama sayi'atun waa faacilkii oo muaqara marka ficlu shardi waad haydaa jawaabkii aaway hum oo mubtadaa iyo yaqnaduuna waa afcaal khamsa waa ficliya faacil oo khabar u ah humta raabidkiina waa faacilka yaqnaduuna wowdeeda waa aacilka ah, ah raabi jumladaas oo ismiyada oo hum iyo yaqnaduna oo mubtadiy khabar ah a jawaab shardi noqotay maxaa lala xariiriyey idaa fujaiya adawaatu shardi ajruumiyadii labiyo toban ay ahaayeen kuwa labalabada ficil jasmiya kii maqnaayu meel kuugu sheega wuxuu ku yidhi wadakara wuxuu sheegay saaxibuuljaruumiya ajruumiyada shiikii iska lahaa filjawasim wuxuu ku sheego ku tiriyey kayfa ma naxw kayfa ma tafcal afcal kayfa ma tafcal afcal waxaa tiraa kayfa ma shay alla shaygii tafcal aad samaydo afcal ama kayfa ma si alla sidii tafcal aad samaydo afcal waa samayna wuxuu ku yidhi waljasmu in wax lagu jasmiyo bihaa kayfa oo laba ficil lagu jasmiyo ama mid lagu jasmiyo madhabun kuufiyo waa madhab waana madhab shaada shiiku waa diido wuxuu ku yidhi walam naqif ilaa marka aad tiraahdo caamilkana laba ficilu jasmiya ama qur-aanka ka keena isagoo jasmiyey ama kalaamka carbeed waa in laga soo helaa wuxuu ku yidhi shiiku walam naqif uma anaan dul istaagino ma dalacan waqafa marka calaa ka dambayda bimacnaa idalaca wey walam naqif ma aanaan daalacan dhe lahaa kayfa xaala uu u sugnaaday calaa shaahidin markhaati wax u markhaati kacaya macnaha waxaa loola jeedaa gabay ay ku jirto kayfadiiyo laba ficil ugu jasmiyey amase aayad qur'aanay ku jirto amase mahmaan arda midna lama hayo walam naqif ma aanan daalacan lahaa kayfa xaal u sugnaaday calaa shaahidan wax u markhaati furaa fii kalaamil carabi kuma aanan daalacan waqad yujzamu in lagu jasmiyaa la arkaa biidaa fii daruurati shicr daruuratu shicr idaa laba ficil waa loogu jasmiyaa ajrumyadiiad ku qaadatay ka qowlihi waidaa tusibka khasaasatun fatajamri istaqni deeqto naakii aqnaaka uu kugu deeqay rabuka rabbigaa bilqinaa qaninimoah ku deeqto waidaa tusibka markay ku asiibto khasaasatun gaajo daran fatajamali isqurxi isha hooskaa ka dhigine dadkaagana dandaradaada ha tusina isqurxi isqurxi wuxuu yidhi waidaa tusibka iiri idaadii waxay jasmiday laba ficil tusib waa ficlu shardi kaafti waa mafcuulu bih tusib calaamujasmi waa sukuun kaafti waa mafcuul bihi khasaasatun waa faacilkii fatajamal tajamal ficlu amarkaas ficlu amarkaasaa jawaab noqday ficlu amarna haddii uu waa dalabi mogta dalab hadduu jawaab noqdana ficl la geli jiray soo maa fatajamal ficlu amarka sukuuna lagu bineeyey fatajamali xaa loo yidhi liqaafiyati shicr wallahu subxaana wa tacala aclam salى اllahu وsلام وbaaraka calى nabiyina mxamed